waayo unbaa meesha waajiba inqiaacu maa shay waajibin shay go ayaa haddii aan la idmaayo shuruudihii ka mid ah in la waayo ou go-o inqiaacu maa shay go baa loo shardinayaa shaygaasoo yuujibuhu maydhii waajibinaaya qodobka laba anniyatu niyo ayaa loo shardinayaa si loo kala sooco cibaadadii iyo iyo caadadii loo kala sooco qodobka saddexaad alislaamu islaamnimaa la shardinayaa qodobka afaraad alcaqlu caqli baa la shardinayaa qodobka shanaadna altamyiizu wax kala soocid baa la shardinayaa qodobka lixaad almaau tahuur biyo daahira inuu ku qubaystaa la shardinayaa qodobka toddobaad isaalatu maa shay inuu zuuliyo ayaa la shardinayaa shaygaasoo yamnacu diidaya wusuulahu biyaha gaadhitaankooda jidhkiisa ay gaadhaan addaabidu thaaliu daabidka saddexaad fardulqusli qusliga waajibkiisu waaxidun waa mid keliya usligu waajib buu leeyahay maxaa waajibkiisiiy waa midka keliya weeyaan tacmiimu lbadani jidhku waa inay wada gaadhaan bilmaai biyihii waa inay jidhka wada gaadhaan biyihii waa in qofka jidhkiisii ay wada gaadhaan shardigaasaa u yaala waayo allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wain kuntum junuban fatahharuu haddaad janaabo qabtaan dahaaro qaata baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala walaa taqrabuuhunna xataa yahurna markuu islaamihii ka hadlayana xataa yaqtasilna baa loo jeedaa xataa yaktasilna ayaa loo jeedaa marka intaaso dhan waxay faa'iideynaysaa in biyihii jidhka ay wada gaadhaan ayay faa'iideynaysaa walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu allah subxaana wa tacaala waa tuulayay marka ikhtisaalkaas waxaa loo jeedaa waa jamiicu alacdaa xubnihii oo dhan inay biyihii wada gaadhaan ayaa loo jeedaa bal iskaba dhaafay maymuuna xadiiska bukhaari iyo muslim uu warinaya maymuna bint alxaaris alhilaaliya zawjatu rasuuli illaah umu lmuminiin waxay leedahay radi allahu tacaala canha wadactu lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama wuduu'a aljanaaba rasuulka waxaan maalin usoo dhigay suuliga biyihii uu janaabada maydheeda ugu weyse qaadan lahaa fa akfaa biyamiinihi calaa yasaarihi markaasuu gacantiisii midig soo qabtoo ta bidix buu biyihii ku shubayoo maratayni aw alaaan laba ama saddex jeer uma gasala farjahu markaasuu cawradiisii maydho istinjooday uma daraba yadahu bilardi aw ilxaa'iti markaasuu gacantii uu ku istijooday gidaarka ama dhulka ku dhuftay rasuulku alayh salaatu wasalaam waxaa loo jeedaa marka dee le qofkii uu istinjooday inuu gacantii maydha la doonaya saabuun iyo waxaa hadduu hadda qofkii maanta rasuulku sal alay slm ciidda iyo gidaarka ciiddiisu gacanta ku xoqoyey si uga gooyo wixii ku istijooday aathaartii soo gaadhaysay gacanta marka hadduu qofku saabuun iyo shaambo iyo oomo iyo wax la mida inuu qofku gacanta ku maydho markuu istinjoodo ayaa wacan saasaa nebiguna sameeyey uma tamadmada wastanshaqa wagasala wajhahu wadiraacayhi waa loqloqday waa sandaarsaday wejiguu maydhay dhudhumaduu maydhay uma afaada calaa ra'sihi lmaaa labadii cagood marka ma aanu maydhina dibbuu u dhigay rasuulku sal allau alay wasalam markaasuu biyihii madaxiisa ku shubay uma gasala saa'ira jasadii saa'iru jasadihi jirhkiisa intii kale ayuu dhaqay marka rasulku sal allau alay wasalam marka waxa weeyaan waa sida mashhuurka ah ee rasuulku u maydhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi addaabit araabicu daabidka afaraad sunanu lgusli sabcun sunanu lgusli maydha sunnooyinkeedu sabcun waa toddoba shay qofkii doonaya inuu maydho maydhan laga hadlayo waa maydhii laysku dahaarin dahaaro qaadanayay ee maydhii caadiga ahayd ee qofku ama nadaafad ahaan u maydhanayay ama haddii alla idmaayo qofku caada ahaan oo isqaboojin iyo wax caynkaasa aad maaragtay kulka iska rogtid uu maydhanayay iyadu taa maaha wax shuruudahan iyo si waajibaadkan iyo sunantan loo dhigaayo wuxuu yidhi sheekhu kow shardiga e, sunnada koowaadi waa isaalatu maa shay la zuuliyo isaalatu maa lawthuhu shay wasakhdii waa in la zuuliyo oo min adaa dhib ah wixii wasakh ah oo qofka jirhkiisa ku yaalla waa inuu qofku zuuliyo ayaa fiican oo qofku wixii lawth iyo wasakha ah inuu iska zuuliyo salawaatu llahi wasalaamu calayh maymuuna bint alxaaris waxay leedahay tawada'a rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuduu'ahu lisalaa hayra rijlayhi oo rasuulku sal allahu alay wasalam maalin baa isagoo janaabo ka maydhanaya ayuu weyse qaatay siduu salaada ugu weyse qaato oo kale labada lugood mooyaane labadii lugood baanu maydhin waqasala farjahu wamaa asaabahu min adaa farjigiisana waa maydhay iyo wixii gaaray ee laga yaqyaqsoonayey ayuu rasuulku meedhay oo maarata wasakh ee meeshii ku dhaweyd buu rasuulku maydhay salawaatullahi qoyaanahaa buu meydhay salawatullahi wasalaamu calayh marka xadiidka laga fahmi maayo in markuu weyse qaatay kadib uu istinjooday laakiin maxaa horeeya istinjadaa horaysa dabeetana maxaa xiga maydhaa xigta weeye micnu marka rasuulka lababa waa ka sugnaatay salawatullahi wasalaamu calayh inuu weyse qaad kaamila qaatay oo ilaa lugihii intuu maydhay dabeetana uu maydhay iyo inuu lugaha reebayoo markuu maydhay kabacdi uu labadii lugoodna maydhay markaa weyse qaadka caynkaas oo kale ah salaad baad ku tukan kartaayo weyse qaad labaad isaguma baahna wuxuu yidhi sheekhu izaalatu maa lawthuhu isaalatu maa shay zuulintii lawhuhu wasakhdiisa la zuuliyey oo min adaa waxyaalihii dhibta ah ka mid ah alwuduu'u waysaqaad baa ka mida sunantii maydhu lahayd qablahu ay qabla algusli maydha ka hor in la waysaqaato iyo wa tarku rijlayni labada lugood maydhooda in laga tago oo dib hadhow laga maydho marka rasuulka sal ly slm labada waa ka sugnaatay inuu muxuu ahaa waysaqaad kaamiloo caguu xitaa ku jiraan uu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam iyo inuu malwaha intuu ka tegay mar dambena lugihii maydha markuu maydhiisii dhammaystirtay alwuduu'u weysadii ayaa sunantii ka mida qablahu ay qabla alqusli qabla algusli maydha ka hor la weysaysanaya iyo watarku rijlayni tegid laga tago lugaha maydhoodii ayaa haddii alla idmaayo ka mid ah maaragtay weysadii Eh, waxaa markaa xadiidka maymuune ee dheer ayaa u daliilahoo saxiixa ah ay leedahay tawada'a rasuululahi sal allau alay wasalam wudu'ahu lisalaati hayra lirijlayhi rasuulka sal alay waslam weyseqaadkiisa salaadoo kale weysaystay labada lugood mooyaane ibnuxajar alxaafid ibnu xajar kitaabkiisan fatxulbaariga ah mujalladka koowaad saxada saddex boqol koob iyo lixdan xadiidka markuu tacliiqinaya wuxuu leeyahay fiihi tasriixu bita'khiiri rijlayni fii wuduu'i اlgusli xadiidkani waxaa ku sugan cadayn uu caddaynayo labadii lugood in dib loo dhigi karo xilliga qofku wayse qaadanayo oo weyseqaadkaasi uu yahay miday maydhi ka dambayso iyo maydhasho inuu dib dhigi karo marka sunnada labaduba waa ku aroortay saynu sheegnayba aslu lacdaa'i ka saddexaad aslu lacdaa'i xubnihii waa in la maydho alaaan saddex jeer oo marka weysada marka la gudagalaa laguu sheegaya bacda alwuduu waysaqaadka kadib oo maydhi ahayd la gudagalo waa in xubnihii la maydho oo madaxii laga bilaabo waxaa u daliila xadiidka maymuuna ee saxiixa ah oo waxay leedahay uma afaada almaaa calaa ra'sihi rasuulku madaxiisuu biyihii ku shubay uma gasala jasadahu jirhkiisii buu maydhay wayakuunu dalika alaaan maydhidaa jidhka uu maydhayaa saddex saddex jeer bay ahayd xadiidkii jubayr ibni mucimna waa tuu ahaa amaa anaa fa ufiidu almaa'a calaa ra'sii halaaan anigu madaxayga saddex jeer baan biyaha ku shubayaa oo ku butaacinaya waatuu nebigu laha salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka kale isnaam darajadiisu ay tahay saxiixii bukhaari muslim soo saareen waatuu ahaa ya'hudu halaaata akufin wa yufiiduhaa calaa ra'sihi rasuulku saddex sacab oo saa isugu naban labada sacab oo laysku qabtay intuu biyaha darsado ayuu nebigu ku shubi jiray madaxiisa calayhi salaatu wasalaam uma yafiidu calaa saa'iri jasadihi markaasuu biyaha ku dareerin jiray jidhka intiisa kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam imaamu nawowi calayh raxmatullah sharxu saxiixu muslim marka waxaa axaadiidta mujaladka afaraad safxada boqol iyo saddex iyo toban marka uu axaadiidtaa tacliiqinayo afaallo yar uu ka bixinayo wuxuu leeyahay waxaa ku sugan inay sunno tahay jidhka inuu qofku biyaha madaxiisa kusoo shubo saddex jeer waana masale laisku waafaqsan yahay waxay shaaficiyadu arrintaa ku dareen buu isagu leeyay imaamu nawowi wuxuu leeyahay shaaficiyada isagu minin madhabtiisu shaafici tahay buu ahaaye shaaficiyadu arrintaa waxay ku dareen in jidhka intiisa kale iyadoo madaxa looga qiyaas qaadanayo saddex jeerna la maydho oo xubnihii sida weysada oo kale saddex saddex jeer loo maydho ayay shaaficiyadu uga qiyaas qaateen saasuu sheekhu leeyahy caleyh raxmatullah muhiimaddu waxa weeye ummadiyihii madaxa in lagu shubo dhanka midigna lagu shubo dhanka bidixna lagu shubo oo si fiican biyihii laysu wada gaadhsiiyo qaslu acdaa'i xubnihii maydhidoodii ayaa ka mid ah alaaan saddex jeer in la maydho ayaa ka mid ah atayaamunu midigaysigii ayaa isaguna ka mid ah oo qofku uu midigaysanayey oo waxaa xubinba xubin waliba ta midigtaa buu horraysiinayaa sida nebiga sunnihiisu ahaa sal allahu aleh ali wasalam waxay tidhi caaisha kaana rasuulu llahi sal allau alay wasalam yuxibu tayamuna fii tahuurihi idaa taطahara wa fii tarajulihi idaa tarajala wa fii inticaalihi ida intacala rasuulku sal allau alay slam wuxuu ahaa mid uu cajabgeliyo oo jeclaystaa inuu midigta isticmaalo hadduu dahaaro qaadanayo hadduu kaba xidhanayo hadduu muxuu ahaa fidhanayo u shanlaysanayo midigtuu nabiga ku bilaabi jiray bukhaari muslim iyo abu daawud iyo tirmidi ibna maaja baa xadiidkaa wariyey nabigu sal l lay sl taa maryo xidhashada xataa caynkaasu ku ahaa qodobka shanaad almuwaalaatu waa xidhiidhi in la xidhiidhiyo oo maydhi in la xidhiidhiyo aan la kala goyn baa la doonayaa qodobka lixaad addalku waa ismarmarin oo biyihii jidhka aan lagu dareerine gacantii la raaciyo oo qofku jidhkiisa biyihii uu marmariyo ayaa waxay ka mid tahay sunantii waysada umaydha qodobka toddobaad qaslu rijlayni labadii lugood oo la maydho bimakaanin aakhara meel kale in lagu maydho waxaa sheekhu ka qaadanaya xadiis saxiix ah oo nebigu sal allahu alayh wasalam marka uu janaabada ka maydhanayo intuu weysaysto ayuu labada lugood dayn jiray kadib buu maydhan jiray markuu maydhiisa dhammaysto ayuu kadib intuu doc uga durko suuliga gudihiisa ayuu haddii alla idmaayo labada cagood maydhan jiray xadiidkaasi wuxuu odhanayaa uma tanaxaa can maqaamihi dalika fagasala rijlayhi oo waa xadiis saxiix aho bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo abudaawuud ibna maaja intaba way wariyeenoo rasuulku intuu meeshuu ku maydhay xaggaa uga durko qoy in uga durko ayuu cagihiisa maydhi jiray taa micnaheedu waxa weeyaan waa suuliga ee wakhtigaa ay isticmaali jireen ayaa wuxuu rasuulku diidayaa inay biyuhu isku darsamaan oo meel biyo qabtaan buu suuligu leeyahay markaasi waa goor waa goorta suuligu biyo qabad leeyahay gudihiisa oo biyaha lagu maydho u fadhiisanayaan haddiise laakiin suuliyada iminka casriga ee la isticmaale fiican oo biyihii qofku ku maydhay iyo kuwuu haddii alla idmaayo ku weysaystay wuxuubaa godka guntiisa isugu tegayaan oo meeshii loo dalooliyey ee qasabadii ay raacayaan iyagu meeshaaad ku maydhatay meesha lafteeda cagahabaad ku maydhanaysaa laakiin hadduu suuliga sibidhkiisu biyoqabad leeyahay oo wixii aad ku maydhataba ay fadhiisanayaan sagxaddii suuliga markaa doc intaad uga baydho cagihii meel kale ku maydh waxaa la diidayaa in inlee in waxaan meesha fadhiistay suuliga guntiisa gaadhay markaad biyaha ku shubayso inay kugu duulduulaan ayaa la diidayaa isagana wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab خير الأنبياء والمرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله ذنبه ويسر الله لليسرى الضابط الخامس ضابط كشنات الإغسال المستحب الأغسال ومديدي المستحبة لتعليستي سنها la maydho oo sharcigu jecel yahay waa sagaal buu yidhi laakiin waa toban oo midka tobnaad xagga dambeaanu ka sheegi doonaa kow gusluljumuca jimcada maydheeda jumcada in la maydho waa shay sunno ah jamhuurulculamaa saasay qabaan laakiin culimmada qaar ka mida iyagu waxay qabaan in maydha jumcadu ay waajib tahay ayay qabaan laakiin jamhuurtu maxay qabtaa inay tahay inay sunno tahay oo ahlucilmigu waa isku khilaafeen xukunka maydha jimcada la maydho sababta khilaafka keentay waa maxay sababta khilaafka keentay waxa weeyaan waa fahamka nusuusta nebiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam ayaa qoloba si fahamkeeda u qaadatay maala nebigu wuxuu leeyahay quslu ljumucati waajibun calaa kulli muxtalim maydha jumcada la maydho qof kastoo qaangaadha waa ku waajib xadiiska bukhaari iyo muslim nasay abi daawuud iyo axmed iyo maalik ibni maajah iyo daarami ay wariyeen wey marka xadiidkaas muxuu kutusayaa inuu maxay yahay qubaysku maydhu inuu waajib yahay soomaade buu ku tusayaa xadiidkani nebigu wuxuu leeyahy man tawada'a yowma aljumucati fabiha wa nicma waman iqtasala falguslu afdal qofka marka maydha maydhaa fadli badan soo kii horena muxuu lahaa maydhu maxay tahay waajib wey sooma odhan marka labadaa daliil iminka marka la fiiriyo soo laba faham ka soo bixi maayaa midna waajib buu sheegay midna muxuu sheegay ya midna sunanimo inay fadli badantuu sheegay marka sidaa raajixa ah waajibnimadii waa ka soo guurayaa oo muxuu usoo guurayaa sunannimuu usoo guurayaa waana sida ay qabaan jamhuurulculamaa saasay qabaan waa cabdulaahi bni cabbaas qudhiisa saasaa maarata laga wariyaa man hasala qofkii maydha maytan mayd qofkii maydho oo dhaqana isaguna inuu maydho ayaa sunna ah waajibse kuma aha cabdulahi bni cabbaas baa la weydiiyo acalaa man hasala maytan guslun in cabbaasow qofka maydka maydhaa ma maydhanayaa oo maydh waajib ma ku tahay qaala laa waajibkuma aha haddii allaid maayo haddii qofku isagu nadaaf ahaan isaga maydhanaya mooyaane xadii kale wuxuu ahaa rasuulku yidhi sal la alay laysa calaykum fii gusli maytikum guslun ida اqtasaltumuuhu qubays idinku dushiinna ma aha marka aad maydkiina idinka dhintay aad maydhaan haddii la idmaayo maydh idinku waajibtay ma jirto fa inna saaxibakum laysa binajasin saaxiibkiinan muslimka aad maydhaysaa nijaas maaha faxasbukum an taqsiluu aydiikum maxaa idinku filan inaad gacmaha maydhataan baa idinku filan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadoo niyada loo niyoonaya ay tahay in salaadii lagu bannaysto iyo kayrkeedba mashruuciyada tayamumku kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca waa ku timi waxaa qur-aanka u daliila fatayamamuu saciidan ayiban baa lihi fii suurati nisa xagga sunnaha waxaa u daliila rasuulka xadiidkiisii calayhi salaatu wasalaam wajucilat liya alardu kullaha waliummatii kulliha waliummatii masjidan watahuuran waa nabigu yuri sal sl lay slam faaynamaa adrakat rajulu min ummati salaa facindahu tahuuruhu weyseqaadkiisii ag yaala muslimiintuna waxay ku ijmaacsan yihiin haddii aan idmaayo tayamumku inuu shay mashruuca yahay waxaa runtii in la baraarujiya muhim ah tayamumku inuu ummadatan khaas ku yahay ummadihii ummaddan ka horreeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala tayamumka qayb uma siinin waxaa u daliila xadiidka saxiixa ah ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy uctiitu khamsan lam yucطahunna axadun qablii waxaa ka mid ahaa wajucilat liya alardu طayibatan طahuuran wamasjida arradii waxaa la iga dhigay mid wanaagsanoo lagu dahaaro qaato iyo meel lagu tukadaa ilaahay iiga dhigay goormaa tayamumka la sharciyeeyey tayamumka waxaa la sharciyeeyey xadiidkii caaisha radiallahu canha baa u daliilahe markii siliskeedii intuu lumay habeenkii la doondoonay ee la waayey waa tii aayaddii ilaahay uu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala adaabidu lwalu daabidka hore sixatu shuruudu sixati tayamumi shuruudaha uu tayamumku ku ansaxayo sittatun lix weeye anniyatu niyadii baa u horaysa waxaa laga maarmaan ah in qofku marka uu tayamumka inuu gudagala uu doonaya ka hor inuu niyadda la yimaadaa lagama maarmaan ah waayo rasuulku wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam alislaamu islaamnimo ayaa ka mid ah shuruudaha tayamumku kuka ansaxaayo oo qof gaala hadduu tayamumo waxa weeyaan laga aqbali maayo waayo camalkiibaa asalkii celin lahaa oo iimaankiiabaa maqan alcaqlu caqligiibaa shuruudihii ka mid aho qofkii waalnaa ama qofkii da'weynaan awgeed asaasaqay isaguna tayamum ka xidhmi maayo atamyiizu tamyiiz iyo wax kala soocid baa shuruudii ka mid ah shardiga shanaad incidaamu lmaa biyo waayitaankood baa shardigii ka mid ah aw amase tacaduru isticmaalihi inay cudurdaarowdo oo laba kari kari waayo in la isticmaalo in la isticmaalaba cudurdaar bay noqotay oo way suroobi kari weyday ama biyihii baa la waayey wuxuu uga jeedaa incidaamu lmaa biyaha oo la waayaa yanqasimu ilaa qismayn waxaa la yidhahdaa incidaamu lmaa yanqasimu ilaa qismayn waayitaanka biyaha la waayo labo laba u qaybsamaa incidaamun xaqiiqiyun incidaamun xukmiyun buu u qaybsamayaa waayitaan biyihii la waayo oo si xaqiiqaba loo waayo incidaamka xaqiiqiga maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa qofku inuu biyo waayo oo haddii alla idmaayo ama meeshii uu biyaha ku ogaa biyihii meeshuu ku ogaa biyihii meeshii ay ka go'een ama foostadii ay ka madhaan ama berkadii ay ka madheen ama buraashadii iyo weelkii uu watay oo weysadiisii biyihii ay ka dhammaadeen biyana ay xaqiiqa ahaan waaba la waayey taas waxaa la yidhaahdaa waa incidaam xaqiiqi incidaam xukmi baa jiro in xukun ahaan biyihii loo waayo xaqiiqa ahaan biyihii waa joogaan laakiin biyihii maxaa loo waayey xukun ahaan baa loo waayey barkadii biyaha ku jira foostadii biyaha ku jira jirikaankii weysadii biyo waa ku jiraan xaqiiqa ahaan biyihii waa yaalaan laakiin maxaa la layay xukun ahaan baa biyihii loo la'yay xukun ahaan baa biyihii loo la'yay maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa qofkii saddex qodoba waa noqon kartaa qodobka koowaad an yakuuna maxbuusan qofku inuu maxbuus yahayba jeel buu ku jiraa waa xabisan yahay baciidan can ilmaa biyihii buu ka fog qof jeel lagu xidhay biyo meel ku jiraa ma biyo u yihiin isaga qofkaasi biyo xaqiiqa ahaan waa jiraan meesha uu ku xidhan yahay laakiin dee biyo ma ag yaallaan oo gacantii kuma hayo isagu markaa intuu taymamuu salaadiisi tukanaya qaybta labaad an yacjaza can ilxusuuli inuuba ka caajiso awoodi kari waayo biyihii inuu helo sababtu waa maxay liguluwi amanihi lacagtiisaabaa aada u qaali ah biyihii qofka inuu helo ma awoodi karo lacagtii uu siisan lahaa ayaa qaali ah oo maba haya wuxuu siiso biyihii muxuu ku khasban yahay isaguna de marka inuu maxay sameeyo inuu tayamumo soo maaha de ka saddexaad aw limaradin fii jildihi aw limaradin fii jildihi jidhkiisaa xanuun ka jiraa oo hadduu biyihii istaabsiyo xasaasiyad baa ku kacaysa haddii alla idmaayo jirkiisiiba wax noqonaya isaguna qofkaasi muxuu samaynayaa inta uu ka ladnaanayo biyihii waa uu iska daynayaa marka haddii ay cudurdaar noqoto suuroobi weydo inuu qofkii biyihii isticmaalo tusaale ahaan wuxuu noqon karaa inuu qofku xanuunsanayo biyihii baanu isticmaali karaynin hadduu qofkii biyo waayo ama biyihii isticmaalkiisii xanuun uu u diido inuu isticmaali kari waayo qofkii isagu waxaa lagama maarmaana ama la gudboon fatayamamuu saciidan ayibaa alla waa tulay subxaanahu watacaala saciidka ayibka ah waa waa dahuur qofka muslimka ah buu nebigu sal alay wasalam hadduu xitaa qofku toban sannadood biyo waayo haddiise qofku uu biyo helo ilaahay intuu ka cabsado biyihii ha ismarmariyo wey asaadisu kan lixaad an yakuuna waa inuu yahay bituraabin waxaa lagu tayamumaya waa inay ciid tahay ciiddaasoo taahirin daahir ah lahu leh gubaarun boodh leh waa inay boodhna leedahay waxaan lagu tayamumayaa waa inay ciidna tahay saasuu sheekhu leeyahay arrintuna waxaa weeyaan waxaa looga jeedaa hadafku wuxuu yahay in gacanta gacanta gacantu ay wax soo qaado oo wax gubaar iyo boodh leh gacantu waa inay soo qaado sidaasaa madhabka xanafiyadu waxaan ohan laha xanaabiladu saasuu qabaa axmed ibni xambal madhabkiisu waa sidaa iyagu waxay leeyihiin waxay u qaybiyaan iyagu qoladan xanaabilada ah waxay yidhaahdaan waa in ciidan lagu tayamumaya waa inay boord leedahay waa inay ciid tahay wax kale haddii laga tayamumo ma uu ansaxayo bay iyagu leeyihiin adaabidu thaani daabidka labaadi halkan sheekh wuxuu leeyahay maala halkaan intaynan ka teginba wuxuu leeyahay waa inuu turaab iyo ciid noqdo daahir ah daahir ah sida raajixa ah sida raajixa ah qaacidada mashhuurka ah ee xanaabiladu ay leedahay arrintaasi waa khilaafsantah sheekha kitaabka qoray waa nin xambali ah oo madhabta xanaabilada haysta laakiin haddana daliilkuu sheekhu u khuduucayaa xafidahullah oo isagu wuxuu leeyahay sheekhu qaacidada madhabtan u degan xanaabilada waa khilaafsan tahay oo madhabtu sidooda waxay sameeyaan ciidda xanaabiladu ciidda saddex bay u qaybiyaan madhabun xanaabila waa inaad ogaato waa muhiim saddex ciidood baa jiray yidhaahdeen ciid waxaan uga jeednaa waa turaabta weeye midda koowaad waa turaabun ahuurun turaabun tahuurun waa ciid taahir ah wuxuu uga jeedaa turaabun tahuur wuxuu uga jeedaa kii aan waa ciid aan loo isticmaalin rafculxadat in xadat la kor yeelo looma isticmaalin nijaasana may taaban ciiddaasi marka waa turaabun tahuur qofna kuma tayamumin isaga ka hor qofna kuma tayamumin nijaasana ciiddaasi may gaadhin ciiddaas tahuur baa la dhahaa waxaa jirta mid labaadoo turaabun aahir turaabun aahir ciid daahir ah waa kii lagu tayamumay oo xadas lagaga tayamumay waxa weeyaan waa turaab daahir ah kii hore markaa naftiisana waa u daahir kayrkiina waa daahirin karaa wey kanna waa maxay lafiisu daahir u yahay laakiin wax kale ma ma daahirin karo ka saddexaadna waa turaabu najisun waa ciid nijaaso ah waa kii ay nijaastu ku dhacday laakiin qaybta ay xanaabiladu u qaybiyeen sax maaha sida saxa ahi ciiddu waa inay laba u qaybsanto ciid nijaaso ah turaabun aahir wa turaabun najis ciid nijaas ah iyo ciid aahir ah jamhuurulculamaai saasay qabaan adaabidu thaani ka labaadi furuudu tayamumi tayamumka furuudiisu arbacatu waa afar afar shaybaa u farad ah kow masxu lwajhi wejigii waa in la masaxo iyo masxulyadayni labadii gacmood in la masaxo ila rusqayni ilaa labada dhudhun lagu dhowaado la gaaro ama laba dhudhun ay ku jiraan wey aturaabu atartiibu in la tartiibiyo ayaa ka mida weeyaan oo allah subxaana wa tacaala wejiga masixidiisa iyo gacmaha weysada markuu ka hadlayay wuxuu yidhi famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum bu alla yidhi subxaana wa tacaala nabiguna wuxu yidhi sal lla alay wasalam xadiidkii camaar ibna yaasir markii ninkii kale wada socday intay janaabadu ku dhacday nidna uu haddii alidmaya tayamumay nidna uu ciidda ku galgashay ayaa nebigu wuxu yidhi sal lla alay slam waxaa kugu filnaa camaarow inaad labada gacmo dhulka intaad sidaa ugu dhufato wejigana aad mariso labadaa calaacalo dushoodana aad mariso taasaa kugu filnayd baa rasuulka yiri sal alla alay wasalam atartiibu in la tartiibiyo say u kala horreeyaan loo kala horraysiiyaa furuudii ka mid ah oo meesha alla uu ka bilaabay laga bilaabo ilaahay xaggee ka bilaaba wejiga gacantana waa la xijinaya ka afarad almuwaalaatu in la xiriiriyo ayaa sharti ah waayo waysadii in la kala gooyo lama ogolayn kana in la kala gooyo lama ogola waayo wayso ayuu bedel ka yahay kanina adaabidu ah. thaaliu daabidka saddexaad nawaaqidu tayamumi tayamumka waxaa buriya alaaatun waa saddex shaaficiyadu waxay leeyihiin tayamumka salaad farada unbaa lagu tukan karaa hal salaadood salaad labaadoo farda laguma tukan karo laakiin warkaasi war saxa maaha waayo tayamumku muxuu bedel ka yahay weysaduu bedel ka yahay almubadalu lahu xukma almubadali minhu soomahade shayga wax bedelay shayga uu bedelay xukunkiisuu yeelanaya haddii saa la yidhaahdo marka wixii wayse ku ansaxayay ayaa maxay ku ansaxayaan ya tayamumkiina ku ansaxayade wixii waysada burinayay ayaa maxay burinayaan tayamumkiina burinayay nawaaqid lwuduu'i waysaqaadka waxaa buriya haddii ala idmaayo weeyaan wixii waysaqaadka buriya ayaa tayamumkana buriya haaniyanka labaad wujuudu lmaa biyo helitaankood ayaa dii ala idmaayo tayamumkii buriya qofkii biyo la'aa ee aan biyo gacanta ku haysan hadduu biyo helo muxuu samaynayaa u isticmaalayaa soomahade laakiin qofkii isagu biyo haystay biyahana xanuun haya awgii uu isticmaali kari waayey isagu waxa weeyaan lagama rabo waxaa taa ka duwan hadduu qofkii xanuunka hayay ee biyaha xanuun darro awgeed uga tegay hadduu ladnaado oo ku sii wato masaxba iyaduna de masax maaha iyaduna ka jabaysaa wey masax maaha iyaduna way ka jabaysaa waaya zawaalu lmubiixi zawaalu waa inuu zuulaa almubiixi wixii banaynaya tayamumka maalan qof baa bukay qofkaasi inuu tayamumo maxaa tayamumka u baneeyey bugtada sooma hade bugtada haysa ayaa maxay u banaysay isagoo biyo heli kara inuu tayamumo soomaaha mar haddii bugtadii wax u banaysay meeshii ay ka baxday tayamumkiisii waa buri soomahade markaas masalan waxaa ka mid a qof baa biyo la-aa biyuu helay helid biyo la-aantu markii hore waxay u banaysay in haddii alla la uu haddii aan idmaayo maaragtay tayamumo laakiin iminka habar haddii wixii wax u banaynayay meeshii haddii alidmaayel ay ka baxaan oo biyo uu helo maxaa meeshii ka baxay wixii u baneeyey tayamumkaa meeshii ka baxay zawaalu waa inuu suulaa almubiixu wixii tayamumka u banaynayay waa inuu suulaa caashirankan tobnaad baabu isaalati najaasa najaasadii suulinteedii ayuu halkani baab u yahay intaynan tayamumka ka bixin tayamumku dariiqada kusoo aroortay dariiqada ugu saxsan waa ariiqadii xadiidkii cabdallaahi ibna mascuudin kaasaa ugu saxsan oo waxaan odhan lahaa waa xadiidka uu warinaya camaar ibnu yaasir ee saxiixaynka ku yimi oo rasuulku marna wuxuu ku dhuftay labadiisii saaca dhulku ku dhuftay wejigiisuu mariyay markii labaadna labada gacbood dusha ka mariyey arrintaasi marka waxay kutusaysaa inay arrinta ugu fiican ay tahay laakiin axaadiis baa jirto abu daawuud iyo keyrkood ay wariyeen ilaa dhudhunka in la masaxo axaadiistaasi saxiix ma aha badankood waxay u badantahay daciifa iyan bay u badantahay xadiistaasi caashiran kan tobnaadi baabu isaalati najaasa nijaasadii suulinteedii ayuu baab u yahay nijaasa waxaa la yidhaahdaa kullu maa yastaqdiruhu sharcu wax kastoo sharcigu naco oo uu ka yaqyaqsado ayaa la yidhaahdaa laba qaybood bay u qaybsantaayoo nijaasatun cayniya iyo nijaasatun daari ah nijaaso cayni ah oo shay cayntiisuba nijaas ay tahay waa waa qaybtaas shaygaasi nijaasada caynta a wata maydh la maydhay miyuu isagu ku daahir noqonayaa jawaabtu waa maya masalan iminka waxaan odhan karnaa haragga doofaarka oo kale ama hilibka doofaarka hilib doofaar haddaynu biyo bayla ku maydhno iyo haddaynu biyo qabow ku maydhno iyo haddaynu khadhaadh iyo macaan ku maydhno hilibkaasi saa ma ku daahir noqonayaa waa maya cayntiisaa dee maaragtay haddii aan la idmay nijaas sidoo kale saalada saalada dameeruhu soo nijaas maaha dee ta adhigu iyado kale waa ka duwan tahay iyaduna si kastoo loo waxeeye nijaas unbay noqonaysaa waxaan bannaanayn ta labaadna waxa le waa nijaasatun taari'a waa nijaas iyadoo soo darisay oo dib ka timi iyadoo taa dib ka timi ee soo darisay maxay ku dahaaro noqon daahir ku noqon kartaa hadday mara gaadhay hadday jidh gaadhayba maydha la maydhayo ayay daahir ku noqonaysaa addaabit alwalu daabidka u horreeya annajaasatu wanajaasadii annajaasatu najaasadii caynun annajaasatu caynun mustaqdara waa cayn laga yaqyaqsoo najaasadii yazuulu xukmu